الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن الله خالق وأفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن خلافا خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم واما الايمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والايمان برسله والايمان باليوم الاخر فهذا لا بد منه واما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطه الكبار وهذا المصنف لم يسلك هذه الطريق بل أشار إشارة مختصرة إلى دليل ما ذكره من الأحكام ولم يستوفي الأحكام التي تذكر في المعتقدات فعذر وعذره في ذلك أن يقول ذكرت جمل ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد فذكرت صفات الله الثبوتية وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد وقولي إنه متكلم يناقض قول من قال القرآن مخلوق فإن, فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات وإثبات القدرة المطلقة يتضمن أنه, أنه خالق كل شيء بقدره وبهذين يخرج قول المعتزلة في الكلام والقدر والمعترض عليه يقول اقتصرت على بعض الصفات دون بعض فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر والكلام وأثبتت ذلك بالسمع وإن كنت, وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبتت ذلك بالسمع وحقيقة الأمر أنه أثبت هذه الصفات السبع لأنها هي المشهورة عند المتأخرين من الكلابية كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات ولكن لم يثبتها جميعها بالعقل بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم يطرد له في ذلك طريق واحد وهو قد نبه على الأدلة تنبيها لم يقصد استيفاءها وتقرير مقدماتها بل نبه الناظر على الدليل تنبيها يعلم به جنس ما يثبت به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بهذه الأحكام فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ويوجب عما يعارضها لم يتم فكيف إذا لم تقرر مقدماته بل ولا ثبتت ونحن, ونحن هنا ننبه على ما ذكره وعلى وجه تقرير غayrihi naam hadalkaa dheere sheekhu hadal qiimo badan weeye waxaa ku jira laba qaacido ishaaray sheekhu iyo bushii bushinayo dariiqada uu ku socdo shamsdiin asbahaani qaacidada koobaad waa qaacidada uu ku bilaabay baabka qaacida muhima fi lkhisaa'is baa la waa muhiim jiddan maxaa yeele madaahibta la wadaago ee ka dhaxaysa dawaa'ifta iyo firaqdu waxba laguma kala sooco markaad doonayso inaad awaa'iftay firqa kala socdo oo daa'ifo walba madhabkeeda ay caanka ku tahay ama khaaska ku tahay loo lagu sheego lagu tilmaamo waa in daa'ifada la sheego waxay kaga duwantahay kaga soocan tahay daa'ifada kale wa min shaani almusanifiina fi alcaqaa'id almukhtasara calaa madhabi ahli sunnati an yadkuruu maa yatamayazu bihi ahlu sunna waljamaca min alkufaari wاlmubtadiciin idan markaad leeda waxaan ka hadlayaa madhab ahli sunna sheegaya ama sharxaya ama ariiqata ahli sunna waa inay tahay waxaad ahlu sunna ku tilmaamayso ama aad ku soocayso waxyaabahay goonida la yihiin ee dawaa'ifta kale ay kaga duwan yihiin wa min hunaa qaacidadan baan waagii adda laga hadlaya masaa'il kufr watakfiir qolihii qoray kutubta badan ee ku saabsan dawaabitu alkufr watakfiir cinda ahli sunna waljamaaca bushigan ku keenna kanaa ka mid ahaa waxaad keentaan ood sheegtaan qaacide iyo asal u gooni ah ahlu sunna waljamaaca oo ay kaga duwan yihiin madaahibta kale si aan u dhahano asalka ruuxii laga helo wuxuu ku waafaqay ahlu sunna waljamaaca fi اlkufri waاtakfiir maadaama masalatu اliimaan khasaa'is ay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca markaad leedihiin ahlu sunna waljamaca madhabkooda fi اlkufri waاtakfiir ضوابط أهل السنة والجماعة في الكفر والتكفير ضوابط أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل والتأويل وإن ضابطك أي قاعدة داس أي تاي قاعدة قونا خاصة أهل السنة والجماعة هدي للو ذاقو قاعدة داس للو ذاقو أهل السنة من أنكرتو قاعدة لغو صوعو ولغو تلمامو أهل السنة والجماعة فيصلي ميزان ولغو أنكرتو بين طريقة أهل البدع وطريقة أهل السنة لك الأسار waxyaaba lagu khaldamay ka tahay qaacidasuu sheeku hadda tilmaamay si fiican u sharxay wixii intaan ka ahayn marka markuu hadda sheeku ka hadlaya wuxuu yidhi waxaa ka mid a ah khasaa'ista almu'mina laa yakfuru bimujarad اdanbi hada min khasaaisihim min khasaa'isihim ahli sunna waljamaca oo dhan marka laga hadlaayo khawaarij waxaan ka ahayn waxaan khawaarij ka ahayn oo dhan ayaa isku raacaya asalka ruuxa mu'minka kuma gaaloobo bimujarad danb marka waxaa ku baxay halkaa iyada khawaarij iyo waciidiyada qaybta kale mucsilada ahayd lianna ayaguna taxqiiqoodu way u tagfiirinayaan aakhare ruuxuu xukumkiisa oo xukum kaafir wey adduunkan bay xukum islaam siinayaan marka shayga aad leedahay ahlusunna iska leh ama aad ku tilmaamayso waa inuusan ahayn shay mushtaragoo la wadaago oo uu yahay wax ugooni ah haddii kale ka qaacida islaamiya guud baad u sheegaysa ma dhihi karta hadda madhab shaafici waxaa weeye wujuubu salaa madhabu shaafici waa maxay wujuub salaa salaaddu inay waajib tahay shaafici baa qaba lanna waa khaa maxaa yeelay wujuub salaa waa maxay waa xugun muslimiinto dhan ka dhexeeya madaahibtoo dhan ka ijtihaadiga ee shaafici gooni ee khasaa'istiisa ayaa imaamka lagu tilmaami karaa laakiin xugum lahu adagoo muslimiintu ka dhaxeeya imaam shakhsia laguma tilmaami karo qadiyaddaa sheekhu aad buu u baraarujiyey kale wuxuu bushiyey ku socdo shamsila asfahani ariiqatulashcaarna kuma soconin ariiqatu ahlusunna waljamacana muusan marin ee wuxuu maray uu sheekhu leeyahay ariiqatu abi cabdilaahi araasi ayuu maray maxaa yeelay masaa'ilkii ee ashacire ka hadli jireen o dhanna muusan keenin hadduu masaa'ilka wax ka tilmaamayna dalaa'isha ashacira muusan keenin idan ariiqatu ahlusunna muusan ku socon oo uu soo hormaro khasaaistii in la tilmaamo ahayd ariiqatu lashacirna muusan ku socon ariiqa markuu leeya abu cabdilaahi oo bushi badan ku jiro ayuu keenay tiibuu sheekhu bushiyey qaacido labaadoo muhiimu markuu sheekhu sheegay oo ayna la taqriiriyo u baahan oo ta u dambaysa ah faina اdaliila in lam tuqarar muqadimaatuhu wayujab cama yucaariduha lam yatima ina waa qaacida muhiima sheekhu meelo badanna uu ku tilmaamay daliilku wuxuu ku noqdaa in asaga la taqriiriyo lagana jawaabo wixii bushinaya taqriiru muqadimaatihi arkaantiisii shuruuddiisa waa in la sheego lagana jawaab wixii bushoo ku imanaya idan waa in la helo muujib iyo aljawaab can ilmunaafi haddaan labadaa lahayn wixii daliil ma noqonayo faina daliila in lam tuqarar muqadimaatuhu yani bidalaa'ilihi wa arkaanihi wa shuruudihi waa in lagu sugo oo tirada waa daliil samci ah waa sugan yaha min xayu sanad min xayu dilaala waa daahir mansuuq maho waa muxkam idan wixii ka soo horjeeda marka aad ka jawaabto mucaaridka markaasuu daliilka sugnaanayaa wuxuu sheegay marka fa kayfa idaa lam tuqarar muqadimaatuha haddaaban daliilkiiba la sugin xaggana muqadimaadka aysan sugnaanin goorma baynu gaadhnaa inaanu ka jawaabno mucaarad iyo shubahaad laga jawaabo marka wuxuu hawshaasi ku gadaal xoraya qaabku u dhaqmay shamsudiin alasfahaani idan dliilka u dliishada waxdaaniyat اllah u dliishada muusan sugan muqadimaatihi shubahaadka ay sheegeen ilxaadna muusan ka jawaabin idan falam yuqarir شhayئan buu sheekhu leeyahay idan haddii ariiqada ashacraad ku socon lahaydna masaaisha asaaciro dhammaadan wada sheegin weeye nuqsaan baad la timid marka adiladana muusan dhammaystirin mana sugin masaa'ilkana muusan dhammaystirin mana sugin marka halkaasuu ku bushiyey أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فأما قوله فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته فهذا الدليل مبني على مقدمتين إحداهما أن الممكنات موجودة والثانية أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود والمقدمة الأولى لم يقررها بحال ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب فإن الوجود إما ممكن وإما واجب والممكن مستلزم للواجب فيثبت, فيثبت وجود الواجب على التقديرين فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود واجب إثبات وجود واجب وهذا لم ينازع فيه احد من العقلاء المعتبرين ولا هو من المطالب العاليه ولا فيه اثبات الخالق ولا اثبات وجود واجب ابدع السماوات والارض نعم way iska caddahay inta kale oo qaybtaa ku saabsan laakiin natiijataha natiijatuha waa ihbaatu wujuudin waajibin wuxuu ujeedaa sheekhu waa ihbaatu wujuudi waajibin muطlaqin hayri mucayanin waxa la raadinayo ilaahi subxaanahu wa tacaala waajib ulwujuud oo mucayana la la sugo waajib ulwujuud inuu si u jiro maxaa loo baahan ma aha natiijada ariiqadan ibnu siina oba cabdillaahi raasina u qaata waagi dambe waxay ku soo gabagabayeysaa ibaatu wujuudi waajibin ibaatu wujuudi waajib jiritaan waajiba oon u baahnayn hayrkii oo qaa'iman binafsihi waajiban binafsihi lidaatiha in la sugo keliya ayay keenaysaa ee ma keenaysa allihii subxaan qaadirka in la cayimo oo la bardhabo loona cayimo inuu yahay qaadirkii iyo khaaliqa koonkan maamulaya oo abuuray ummadduna ay caabudayeen waxaa la raadinaya marka waa ibaatu wujuudin waajibin mucayanin laa mulaqin iyagu waxay u keeneen ariiqadan waa maxay ariiqat limkaan waxay keenaysaa uun ibaatu wujuudi waajib mulaq ah oon sifaad lahayn oon tilmaamo lahayn oon khasaa'is lahayn oo wuxuu kaga socmo mumkinaad kale mawjuudaad kale aan lahayn baa ka imanaysa taasuu sheekhu bushinayaa oo caddaynaya nacam أxsن اllه إليكم qال رحimه الله تعالى kma ysلkه الإلahiyuن min الفلاaسفة الإسلاaمyiن المتبعين للفلاaسفة اليuناaنyiن kأrisط وأتباعه الmشhاaئين وإn kاna byn qول بن سينا وأتباعه وqول أrisط وأتباعه فروq مبسوطة في غyr hذa الموضع وإنma فيه أن في الوجود وجودا واaجبا وhذا يسلمه mنkر الصاaنع kفرعون والدhرية المهضة min الفلاaسفة والقراamطة ونحوهم ويquluna إn hذa الوجود واaجب الوجود بنفسه وإلى هذا يقول قول اهل الوحده القائلين بان الوجود واحد فانهم يقولون في اخر الامر ما ثم وجود مباين للسماوات والارض وما ثم غير وما ثم غير وجود الموجود الممكن ومصنف العقيده اثبت الصانع بهذه الطريق فانه لما اثبت انه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته فلا بد ان يثبت اولا وجود شيء ممكن ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه واما مجرد اثبات وجود وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب فليفهم اللبيب هذا. نعم. طريقة sheegayna buu sheekhu tilmaamay wuxuu طريقada ay musanifku u maro طريقة cabdالlahi الرازي ee laga soo dhambasho طريقة بن سينا أبو علي xusein بن cabdالlahi الbalkhi waxay ku gabagabaysaa in la sugo un wujuud muطlaq ah wujuud muطlaq ah wujuudu waajibin muطlaqin hayri mucayanin ariiqadana waa ta keentay ahlulwaxda wاlitixaad inay iyaguna ku aafoobaan oo markaad shayga mucayan ka dhigi weydo wujuud kaloo jira ma jiro oon ka ahayn wujuudka mumkinka ah makhluuqaadkan baynu aragnaa wujuudkoodii idan waxay soo istaageen maa ama hayru wujuudi اlmawjuudi اlmumkini maxaa yeele qolyaha mutakalimiinta iyo falaasifadii qolyihii ahlulkalaamka ah ayaa waxay un sugeen keliya wujuudu waajibin muطlaqin aan mucayan ahayn tilmaamo lahayn khaaliqa makhluuq bay kala saari waayeen khasaa'isiyi waxay ku kala saari waayeen iyo sifaat oo tarkiib iyo hayriya la iman doonaan dhib badan bay keeni doonaan idan markaad baabbi'isay oo waxaa sugto uu noqday un wujuudu waajibin mutlaqin hayri mucayanin daaqadda waxaa ka soo galay ariiqatu ahlilwaxdi walitixaad baa soo booday ayaguna waxay yidhaahdeen maa ama hayru wujuudi almawjuudi almumkin oo makhluuqaadka waxaan ka inmahaynin la soo istaagay wax ka sheekh markuu ku dhammeeyey oo ku gebagabeeyey وأma mujarad إثbaati wujuudi waajibin falaa yufiid hada اlmaطluub inaad sugto keliya jiritaan waajiba inuu jiro si guud u jiro kuu sugi mahayo allihii khaaliqu الsamaawaat واlardi ahaa ee sifaat kala ee tilmaamo lahaa ee nucuut اljalaal wa sifaat اlkamaal mucayankaha taa kuma sugi kartid wey wax la raadinhayana ma ahayn إثbaatu wujuudi waajibin faqade wuxuu ahaa ibaatu wujuudi waajibin mucayanin oo muta in la caabudo maxaa yeelay wujuudka saanica wax inkareeba ma jiro marka horeba waa laga wada socday ee tacyiinkiisa waxay isku khilaafeen bini aadamku tacyiinkiisa la isku haya lanno bini aadam qaybaa aaminsan maadda iyo abiica wax abuurta idan inuu jiro wujuudu waajibin way aaminsan yihiin ninbaa qoraxda iyo dayaxa u tiiriyey ninbaa alla u tiiriyey yacni inuu jiro saanic khaaliq mu'aira waa muttafaq waxay isku maandhaafeen waa tacyiinkii nina qorax buu la fuulay nina abiicaya wuxuu la fuulay iyo iyo iyo zaman nina wuxuu la fuulay makhluuq kale oo yuu la aaday idan alkhilaafu waa fi الtacyiini laa fi ihbaat اlasli qadiyadaasuu sheekhu tilmaamaya nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى لكن هذه الطريقة التي سلكها تقتضي إثبات موجود وإثبات موجود واجب وهي طريقة ابن سينا ومن تبعه فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان إمكان الأجسام فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايرا لها وعلى هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره لكنها طريقة ضعيفة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب الرازي وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطا في مواضعه ونحن نقرر وجود الممكنات ليتم ما ذكره هذا المصنف من الدليل ويتبين أن هذه الطريقة أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب الأصول الأمهات التي اختصرت منها هذه العقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع نعم طريقة القرآن هذا كورنا وين تلماني هي طريقة أهل الكلام وشغل كلا قاضي waxay ku salaysan tahay طريقة القرآن والاستدلال بالحدوث الاستدلال بالحدوث على وجود الله تلك طريقة القرآن قرآنku wuxuu yaqaanaa inuu daliishado xuduudka dhicitaanka xawaadistu ay imanaysay makhluuqaadkan ilaahay abuurayo eraya dhul iyo samawaad roob socda daruuro socda bini aadam dhalanaya makhluuqaad soo kordhaya beer iyo dheli baxaysa wax isbedelaya wax tagay wax imanaya طريقة القرآن والاستدلال بالحدوث على وجود الله أما طريقة أهل الكلام والاستدلال على الحدوث على وجود الله فرق baa udhexeeya طريقة أهل الكلام وأهل الفلسفة waa طريقة الباطل oo sheekhu ka hadlayo waxay ku dul wareegaysaa الاستدلال على الحدوث على وجود الله aad fahanteen waxa udhexeeya si fiican ugu fiirsada الاستدلال على الحدوث على وجود الصانع والخالق iyo الاستدلال بالحدوث على وجود الله waa laba kala masalo ahlukalaamku waxay ku mashquulayaan inay marka horeba sugaan xuduuث الxawaadiث imkaanu lxawaadi makhluuqaadku inay jiraan oo isbedelhayaan oo soo darayaan bay ku mashquulayaan waa ariiqa baaila maxaad oga baahan tahay lianna daliilka nadariga waxaa loo isticmaalaa shaygaan lagu soo karin bidaruurati walxis daliila nadari goormaad isticmaashood u baahan tahay maa laa yumkinu ibaatuhu bilxisi wadaruura ayaa waxaa laisku dayaa in loo daliishada adilla asaga sugitaankiisa marka alistidlaalu cala اlxuduud xuduud اlxawaadis bay ku mashquulayaan waa mumkina taqbal اlwujuuda wاlcadam idan jismigu waa shay xaadia idan xuduud alajsaam markay sugaan kadibba waxay daliishanayaan ayadii waddo dheeroo marka waxaa weeye khilaafsan ariiqat اnadari wاlistidlaal khilaafsan weeye waana daciifo waxay ku dilisan tahay asal kaloo la yidhaahdo xawaadid waxaa jirta laa awalaha ma jirta mise ma jira laisku haya lanna ariiqada ay ku leeyihiin xuduud اlajsaam ama imkaanu اlajsaam ama xuduudu sifaatiha wa imkaanu sifaatiha asal kaloo falsafa ay leeyihin buu ku dhisan tahay oo la yidhaahdo hal hunaaka xawaadiثu laa awal laha iyagu waxay qabaan ma jirto xawaadid aan lahayn awal haddii halka lagugu bushiyo oo la sugo inay jirto xawaadi laa awala laha asalkoo dhanna wuu dumhaya ee ahaa alistidlaalu cala اlimkaani aw اlistidlaalu cala اlxuduui cala xuduui cala wujuudi muxdi اlxawaadii alistidlaalu cala اlxuduui cala wujuudi muxdit اlxawaadi haddii lagugu sugo lagu yidhahdo hunaaka xawaadiثun laa awala laha asalka dhan wuu kaa dumaya marka طariiqaة ahli اkalaam والnadar waa maxay waa alاstidlaalu calى اlxawaadiثi calى wujuudi muxdiث اlxawaadiث waa ariiqadoo dheeroo baaila ah uu sheekhu ka hadlaya ama ariiqaة اlqur'an maxay tahay alاstidlaalu bاlxuduuثi nafs اlxuduuث calى wujuudi اlmuxdiث maxaa yeelay xuduuث اlxawaadiثi waa shan u baahnay waa shay yudraku bالdaruuraةi واlxisi oma baahni inaan ku sugo adila nadariya islaami oma baahni arkaysaa maqlaysaa weeye hadihi طariiqaة اlqur'an sanuriim aayaatina fi اlaafaaqi wa fi anfusi xata yatabayan lahum anahu اlxaq idan farqigaasa udhexeeya waa alistidlaalu bاlxuduuثi iyo alistidlaalu calى اlxuduuث xuduuث ma jiraa mise ma jiraad ku mashquulsa markaad kalaami tahay falsafi khayr darano ilaahay tawfiiqda ka qaaday halkaasaad aadaysa imkaan اlxawaadii xuduud اlxawaadi baad sugi kadib markaad sugtaad aadaysaa war maxaad oga baahantay waaba tane daruurtii korkaada saarta iyaga dhaqaaqday adiga madaxa kuusan baaba daliil rabbi inuu jiro soo taagan marka alistidlaalu biاlxawaadi biاlxuduuثi calى wujuudi اlmuxdiثi hadihi طariiqaة اlqur'an wixii kao dhan waa iska baطil maxaa yeelay xuduud اlxawaadi waa macluumaة bالdaruura اlcaqliya wاlxisi wاlciyaani wاlwaaqic waan wada soconaa sheekhay halkana asal u ah halkana asal lakin way iman doonta waynu gaari doonaa in sha allah hadda ariiqat اlqur'an sheekhu sheegay inaad unsa aad fahantaan baan rabaa in sha allah nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فنقول إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسهاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات لكن من سلك هذه الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها على الواجب بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها فإن العلم بأن المحدث لا لا بد له من محدث أبين من, من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب فتكون تلك الطريق أبين وأقصر وهذه الطريق أخفى وأطول حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص فإنه يجوز أن تقع, أن تقع على خلاف ما وقعت عليه فتخصيصها بوقت دون وقت وبوصف دون وصف لا بد له من مخصص ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه وإن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة وهذا قول جماهير نظار المسلمين نعم masaa'il dhowruu sheekhu isduldhigay laakiin intaan soo sheegnay baa kaaga filan laakiin man salaqada ariiq ilaa wa minhum man yaquulada dambe laga gaadhayo qaanuun sababiya wixii la odhan jiray buu sheekhu ku faahfaahinaya waana iska caddahay ariiqada haddana kala qaadayn ariiqatii ariiqat اlqur'aan iyo ariiqada alkalaamkana uu kala qaaday uu kuu sheegay bal nafsu xuduudiha daliil calى ihbaat اlmuxdii laha hadihi ariiqaة اlqur'an wey nafsu xuduuihaba daliil wuxuu yahay ilaahaygii abuuray inuu jiro faina alcilma biana اlmuxdaa laa budda lahu min muxdiثin abyanu min alcilmi biana اlmumkina mumkin aladi yaqbal اlwujuuda wاlcadam laa budda lahu min waajib ariiqaة اlimkaan wاlwujuub baad martay kadib makhluuqaadki waxay noqdeen mumkinaat idan waxaad mumkinaadkii markaad sugtayba haddana waxaad aada xuduud bad aadaysaa fatakunu tilka ariiqu abyana waaqsara wahadihi ariiqu akhfa waatla xayu yastadilu yustadlu bilxuduudi cala اlimkaan uma biاlimkaani cala اlwaajibi waa laba tilaabo dhaadheer bayd kaaga badan tahay qaybtan dambe wa minhu man yaquulu takhsiiص اlmumkini biاlwujuudi laa budda lahu min mukhasiصin wayaquulu ina اlmumkina inama yaftaqiru ilى اlcilaةi fi wujuudihi la fi cadamihi وأن الcdم المsتmر la يحتاaج إلى cilaة وhada qwl جamاهير نdاr المسلمين masle muhim jida uu tilmaamaya sheekhu oo dhib badan halkaa dambe ku sharxi doono maأhadkeedu waxaa weeye فرق byn الcadم والإعdاam farqun bayn alcadami walicdaam labada haddaad isku khalado ishkaalka meeshuu sheeku tilmaamaya ka bixi mayso weliga alicdaamu yaxtaaju ilaa cilla wاlcadamu laa yaxtaaju ilaa cilla lanna icdaamku waa wafi wujuudi ah wafi wujuudi ah wey halkan muxuu ku yidhi ina almumkina inama yaftaqiru ila alcillati fi wujuudihi la fii cadamihi wa ana alcadama almustamira alcadam almaxd almustamira fi اlcadam laa yaxtaaju ilaa cillatin cillo ku baaqi yeesha macduumnimadii ooma baahanayo lanna caqliga sariixa muxuu keenayaa shayga macduumka ah een jirin cillo mu'ahiro oo muujima libaqaa'ihi fi lcadam ooma baahno cillada wuxuu u baahanhayaa cinda xuduudihi wa wujuudihi sabab muairo ahaysiiya maka la markaasuu adduunka imanaya uu noqonaya mawjuud laakiin marka uusan jirin cilatu cadamihi waa cadam اlcila la-aantiisa in la waayo uusan jirin maxaa cilo ah cadam sababkii jaalibkaha ee keeni lahaa ee jiritaankiisa ka qayb qadan lahaa marka la waayo waxaan leenahay waa macduum alcadam اlmustamiru alcadam اlmaxd اlmustamiru fi اlcadam laa yaxtaaju ilى cilaة tubqiihi fi اlcadam cadamnimada cilla weli ku abaajiso ku hayso ooma baahno usan ogu baahnayn limaada waa macduum ooma baahno way wax cilla ah idan cillatu waa cadam اlcilla haddaad tidhaahdo marka alcadam almaxd yaxtaaju ilaa cila tasalsul baaila ka dhalanaya tasalsul baa ka dhalanaya alcadam almustamir fi اlcadam dad tiraada yaxtaaju ilaa cilatin libaqaa'ihi fi اlcadam waxaan le cadamka laftirkiisa wuxuu sii baahan doonaa cilo tubqiihi fi اlcadam cadamka kale ka sii horeeyana yaxtaaju ilaa cilatin tubqiihi fi اlcadam wayatasalsalu ila ma laa naaya wtasalsulu fi lcilali baailun biitifaaq اlcuqalaa waynu gaari doona sheekh ka hadli doona idan farqun bayna alcadami wاlcdaami ama alicdaam waa fal aad shay jiray ku tagsiinayso ku baabi'inayso shay jiroo mawjuud ahaa baad baabi'inaysaa hada icdaamun kalixdaa idan alicdaamu yaxtaaju ilaa cilatin wasfi wujuudi ah oo shayga mawjuudka ah tirtiroo meesha ka saar u baahanaya ama alcadam اlmustamiru اlmaxdu falaa yaxtaaju ilaa cilatin tubqiihi fi اlcadam miyaan wada soconnaa qaybtaasuu sheekhu ku tilmaamaya وإنما قال نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى المؤثر هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالى وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى الصانع لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار فإن بسط هذا فإن بسط هذه الأمور وما وقع فيها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا الكتاب nacam nacam hunaa sheekhu wuxuu bilaabay masaladii ugu adkaydan filahayo xaqiyada lasfahanaya wax ka adag inuusan ku jirin marka wax yarana isu taagna u baahanaysaa qaybta haddii baadan ugu noqono wainamaa qaala yaxtaaju fi kulli min aarafayn arafaynku ku jeeda waa طaraf اlcadam wاlwujuud ibnu sina iyo طaa'ifa maca min ahli اkalaamba waxay iyagu qabaan alcadam اlmaxdu yaxtaaju ilى cilaة tubqiihi fi اlcadam mawjuudkan haddi sidoo kale wainamaa qaala yaxtaaju fi kuli min aطarafayn oo wujuudka iyo cadamka ilaa mukhasisin baa loo baahan yahay mukhasisin ay muujibin yubqiihi fi اlcadami wa muujibin yucطiihi صifaة اlwujuud ayay dhaheen waa aaifa min almutaahiriin oo ujeeda ibn sina wey mutaahiriinta kuu sheegay ibn sina iyo raasi weeye taa marka macno ma sii lahaa wa buyina ana cadama almurajixi waxaa la caddeeyey ana cadama almurajixi almukhasisi wujuudan almukhasisi wujuudan baa kugu jira meeshaas yastalzimu cadamahu haddii la waayo cilladii xooga badnayd ee keenaysa shaygan in loo khasiso oo loo wujuudan loo hirgeliyo ystlimu adamh ystalzimu cadamahu ana cadam muraj adam cila wey hadda cadam murajix wa kale mooda ana cadam almurajixi ay almurajix liwujuudihi ana almurajix liwujuudihi haddii la waayo almukhasisi lahu bilwujuud laba xaalu yaa ka suuragal cadam iyo maxaa ka suuragalaya shayga almumkin maxaa ka suuragala almumkin wali yaqbal wujuuda wاlcadam maxay dhaheen kuwaan marka shaygii aqbali jiray jiritaan iyo la'aan inuu jiro waxaa loo baahan yahay xillo inuusan jirina waxaa loo baahan yahay cillo warkaasay la yimaadeen soo maaha wabuyina ana cadama almurajix ay cadama alcilati almukhasisi liwujuudihi haddii la waaye yastalzimu cadamahu laa anahu huwa almuujibu licadamihi farqun almuujibu licadamihi iyo iyo almuujib licadamihi iyo cadamu muujibihi waa laba masale kale yihiin ti aan soo sheegna wey saxiix ti aan soo sheegnay wey marka farqi baa u dhaxeeya almuujib licadamihi iyo iyo cadamu muujibihi cadamu muujibihi haddii la waayo waxaan leenahay waa cadam اlcila yabqa fi اlcadam wala yaxtaaju ilى cilatin tubqihi fi اlcadam laakiin markaan wujuudkiisa rabno waa in la helo cila tuujibu wujuudahu waa in la helo masaladan dambe وبسط الكلام على تنازع في علة الافتقار إلى المؤثر هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما وأصل فلسفة oo كلaami oo dhib badan wey aan dib u laabana marka indhaha si fiican u kala qaada تأصيل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى waxaan leenahay waa فقير لذاته كل ما سوى الله waa فقير لذاته إلهنا سبحانه وتعالى waa غني لذاته الفقر والحاجة waa أصل أصيل ذاتي في الممكنات والكائنات في كل ما سوى الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إلهنا غنيهiisu واستغناءه عن غيره waa maxay waa ذاتي فالله غني بالذات وغيره فقير بالذات هذا هو الأصل أصل أهل السنة والجماعة waa intaas maسلadu sheekhu marka tala maxay tahay masaladu sheekhu tilmaam hadda waxaa weeye asal falsafi ah oo ay falaasifad asal lahaayeen kadibna ashaaciro qaybo ka mida ay ku waafaqeen waagi dambe lagu kala baxay afar qowl ay ku jirto iftiqaaru اlmumkini ila اlmuairi iftiqaaru اlmumkini ila اlmu'ahir baa loo yaqaanaa maase wallaahi ilaahay waxaan ka ahayn oo mumkinaadkaoo dhanba ah alla ilaahay bay u baahan yihiin laakiin baahiday rabbi u baahan bay ugu baahan mise liimkaanihim bay ugu baahan yihiin mise lahumaa bay ugu baahan yihiin mise axadumaa waa sharun walaakharun waa sababun wa cilatun wey waxay isku hayaan kullumaasi wallaahi subxaana wa tacaala waa muftaqirun asalka waa idiin sheegay kullumaasi wallaahi waa muftaqirun lidaati ilallahi subxaana wa tacaala wallahuna waa haniyun bidaatihi mustaqni can hayrihi idan asalkii kalaamiga falsa waa maxay iftiqaaru lmakhluuqaat iftiqaaru lmumkinaat iftiqaaru maa siwa allaahi ila allah ila saani ila almu'ahiri fii maada bay leeyihiin ma lixuduuihi mumkinku ilahi wuxuu u baahan yahay cinda xuduuihi mise wuxuu u baahan yahay cinda imkaanihi mise majmuucuhumaa buu ku yidhi muxuu sheekhu ku yidhi fii cilaة اlاftiqaari ilى اlmuؤahiri almuahir wallah saanic baa cilada keenaysa in mumkinku ama makhluuqu ilaahay u baahdo ma kownuhu xaadian baa oo muxdaan mise kownuhu waxaa weeye mumkinan aw majmuucuhumaa mashaطraa juزa cilatin ba alxuduuثu waa juزءu sababin wاlimkaanuna waa juزءu sababin marka la isku daro iyo waxaan leenahay mumkinku wuxuu ilaahay u baahan yahay lixuduudihi wa imkaanihi maca aw kullu minhuma mutalaasimaan miya saddex midob badda kuu sheegay alxuduudu faqad walimkaanu faqad majmuucuhum murakabaan inay yihiin min juزayn xuduudi iyo iyo kullu minhuma waa maxaad ujeeda mutalaasimaan ama in midkood sabab u noqdo midna uu shardi noqdo oo tiraahdo mumkinku alla wuxuu u baahan yahay liimkaanihi bishari اlxuduuث liimkaanihi bishari اlxuduuث ama aad tidhaahdo wuxuu alla ugu baahan yahay lixuduuثihi bishari اlimkaan ama aad tidhahda maye waa mutalaazimaan alxuduuثu wاlimkaanu yatalaazamaan haddaad ilaahay ugu baahan tahay cinda alimkaan u baahan tahay xuduudkuna waa laazimaya haddaad xuduudka u baahan tahayna imkaanku waa laazimaya afarta madhab baa meesha ku jirto alxuduud waxaa qaba falaasifa qabta falaasifa qabta qayb ka mida iyo bacd اlmuctazila alimkaanna waa ra'yu jumhuur اlfalaasifa laga bila ibnu sina alxuduud cilatu iftiqaari اlmumkin ilى اllahi wa lxuduuثi waa madhab اlmuctazila wa طaa'ifa min alfalaasifa madhabka labaadna waa ra'yu falaasifa almutaakhiriin ibnu siina iyo abu cabdillaahi raasi iyo khayrkii majmuucuhumaa aamidi iyo loo tiiriyaa tilmisaani iyo jamaca min alashacira aw kullu minhumaa waa ariiqatu ahli sunna waljamaca kullu minhumaa talaasum baa ka dhexeeya sheekhaana doona insha allahu tacaala intaa inaad fahanteen baan u malaynaya ishkaalka marku jiro muxuu yahay ishkaalka ku jira waxa wey haddaad tidhaahdo mumkinku ama maase wallaahi rabbi wuxuu u baahan yahay cinda alxuduud waxaad leedahay ilaahay marka mumkinku wuxuu u baahanaya cinda xuduudihi laa xaala baqaa'ihi goormana alla u baahanayaa oo mumkinka alla u baahan yahay cinda alxuduud haddaad tidhaahdo idan waa muftaqirun ila allahi xaala alxuduudi laa xalaal baqaa'i weeye yaa ka soo boodaysa kufrigaasaa meesha ku jira haddaad tidhaahdo ilaahay wuxuu u baahan yahay cinda alimkaani wuxuu u baahan yaha way liimkaanihi laa xaala alxuduud ama baahnayay noqonaysa marka ishkaalkaasaa meesha ku jira sawaabkuna waxaa weeye hmm? waa mutalaazimaan fii ayi laxda wa fii ayi daqiiqa ayuu maase wallahi rabbi u baahan yahay iftiqaaruhu maaha lixuduudihi baqad ma aha walaa liimkaanihina ma aha walaa lahumaana ma aha midkood uu yahay juska kalena uu juz yahay ama midkood u yahay sabab kalena u yahay shardi ma ahe sideenna waxaan u nahay haddaan nahay maasi wallah fuqaro faqri daati aan qabnaa fi اlxuduuثi wاlbaqaa'i wاlimkaani wاlcadami intaan alla u baahnay subxaana wa tacaala marka in la yidhaahdo sida loo qaybiya hawsha khaaasaa ku jira khaa'aasaa ku jira ya sheekhaa dooran doona kul minhuma majmuucum waa aif min aacir aif min ashaacir amidi iyo waaa loo tilmisaan loo tiiriya idan warkaasoo dhan marka maxaa ku yimid baxdi kalea ku jiro sheekhu tilmaami doonaa ya hmm. ishkaal ku jiro wuxuu noqonayaa majmuucuhuma ishkaal ku jiro wuxuu noqonayaa inaad midad ka dhigto shardi midna juz ka dhigto majmuucuhumada hore waa in la yidhahdo alxuduuثu waa juzءun wاlimkaanuna waa juzءun biاجtimaacihimaa ayaa mumkinku alle u baahan yahay biاجtimaaci اlxuduuثi wاlimkaan ayaad ugu baahanaysa allah subxaanaه wa tacaala inta la hayo imkaan xaaje ma jirto wey aad u baahanta rabbi haddii la hayo xuduud faqadna xaaje ma jirtaa ka soo boodaysa markay kulmaan baad u baahanaysaa idan waa ishkaal kale sheekhgaraad iyadaa kasii aafisantee hore ka daran marka kullu minhum madaasa dhaanta oo talaasum baa ka dhexeeya sheekhu wuu dooran doonaa laakiin sheekh wuxuu ka niqaashi doonaa dhan kale markaynu ka eegno xuduudkaada iyo imkaankaadu ma cilat liftiqaar baa mise waa daliil iftiqaar farqi u dhexeeya wada soconnaa imkaanka inaad aad suuro gelayso oo taqbal اlwujuuda wاlcadama ama xuduudkaaduba ood min alcadam ka timid ood xaadid noqotay xuduudku iyo imkaanku ma cilat اliftiqaar ba mise waa daliilu calىa faqrika wa farqu bayna اdaliili wاlcila wاlcila haygu shaygu ku tusi kara asagoona haysiinaynin الsawaab cinda ahli اcilm waxaa weeye alxuduuثu wاlimkaanu waa daliil اliftiqaar laa cilaة اliftiqaar inaad baahan tahay ku tusaysaa laakiin xuduudku ma aha wixii keenaya baahida alxuduuث aw اlimkaan ma aha shayga keenayey ee kaa dhigayay muxtaaja ilى الrabbi muftaqiran ilayhi nafs اlxuduuث wاlimkaan kaaba dhigahayo laakiin nafs اlxuduuث wاlimkaan yadul calى faqrika ilى اllahi subxaanaه wa tacaala soo farqooma dhexeeyo inaan dhahna alxuduuث wاlimkaanu waa cilaة اlاftiqaar hiy اlcila اlmuujiba lilاftiqaar iyo mehe waa daliilu yadulu calى اlاftiqaar ilى اllahi subxaanaه wa tacaala labadaa masala meesha ku jirta ad inaad fahanteen bailada waa ka tegi karaa marxaba ya ishkaalka maanta o dhan sharxay shay maxaa agee maray maa hmm. dhahaye hmm. see loo helay waxaa lagu yihi xuduudka iyo imkaanku waaba daliil iftiqaarika inaad muxda tahay ama mumkin tahay y imkaanka qudhigiisa iyo xuduudka qudhigiisa wuxuu ku tusaya annaka muxtaajun ila اllah laakiin waxa alla kuu baahaysiiyey muxuu yahay waa kownuka cabdan faqiira daatiyan haddaad tirada laakiin waxa ka dhigaya addoonku inuu la u baahan yahay waa alxuduud walimkaan maxaa ka soo boodaya xaalada waxaa jirta allaad u baahnayn wey ya hmm. qabla xuduud maxaad ahayd macduuma lamau baahan yahay wuu u baahan yahay muxuu ugu baahnaan waaya in la in lagu daayo cadinadu u baahan iska ilaaliya khaa khata ku jira khataroo eh, caqadol kufri haddaad tiraahdo cilat اliftiqaar waa alxuduud ama cilat اliftiqaar waa alimkaan waa khatar wey aliftiqaar waa xudud waa ka daliilaani yadulaani ya taaba baxi kale wey ciladan ka hadlayna waxay cilat liijaad bay ahayd hadda waxaan maraynaa kullu maa siwa allah ilahay mau bahamsoma baahno idan muxuu ugu baahan yahay likowni cabdan likowni cabdan dhib mayna ciladu waa xuduuuhu aw imkaanuhu lannu faqri iyo baahida allaad rabbi u baahnayn baad xadidaysaa biduuni daliil oo waxaa ka soo boodi mumkinkii inuu jirto xilli unas rabbi u baahnayn saa darteed way xalaal baqaa iyo kala qaadeen xalaal xuduud kala qaadeen marka sababku waxa wey kullu mawsuuba llahi waa waa muftaq ila llahi lidaatihi kama ana allaha haniyun can اlcaalamiina lidaatihi xuduudkii iftiaarku iyo imkaankuna waa daliilaani cala iftiaar waa baxi kale dib haynoo celinna waa shayun haabitun fi dihni laa fi lkhaariji culays ma laha liltalaasum liltalaasum aa isagu wuxuu qabaa daliil iftiqaar laakiin hadda aqwaashan afartan sheekhu keeba ka dooranaya alxuduud waa khata alimkaanna waa khata in laga dhigo juz-a cilatina khata in la yidhaahdo xuduudkii xuduudkii imkaanku waa islaazimaan baa saxa taasuu dooranaya markuu doorto ayuu wuxuu leeyahay cilla waa daliilaani wuu ka soo wareegaya waa dliilaanbu sheekudhudo laakiin inay islaazimaan buu doonay on lakala qaadin oon la kala qaadin nacam axsan allah waiyaak waiyaak وhذا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا فلا يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال فإن كل مستلزم لشيء يصلح أن يكون دليلا عليه إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم والدليل ملزوم للمدلول عليه وهذا من شأن الدليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه ولهذا لم يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه laakiin ida kaana allaazimu almadluulu calayhi adhara min almalzuumi aladii huwa daliil kana alistidlaalu bilmalzuumi cala allaazimi khaط'an fi lbayaani waddalaalah وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تق... وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل فهذا دليل طويل وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة خطأ وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلا وأما المقدمة الثانية نعم نعم sheekh khulaasadiisu waad aragtay intaan bay u muhiimsanayd wixii intaa ka dambeeya waad fahmi doontaan insha allahu tacaala sheekhu qaacidadu ka hadlay waxaa weeye waxaan o dhan wuxuu ku dhisan yahay qaanuun asababiya qaanuun asababiya dariiqat qur'aan markaynu maroon alistidlaalu bilxuduudi calaa wujuudi alkhaaliq wasaanic aad marto idan muqadimo labaadoo waxaa kugu jirta fitriya daruuriya shay walboo yimaadoo muxdat ah oo xadaa bacda an lam yakun kullu maa wujida aw xadaa bacda an lam yakun wuxuu baahan yahay daruuratan caqliya muxdi buu u baahan yahay shay aan jiri jirin hadduu yimaado ama shay aan abuurayn la abuuro qaacida daruriya weeye ana almuxdaa bacda an lam yakun laabudda lahu min muxdi kaa'inaadkii marka laban bay noqonayaan sabab iyo musabab sabab iyo musabab hada qanuun sababiya ilmaha yarka dhabarka dad ka taabato xagguu eegaya xagguu fiirinaya ruux waayo aduu kugu dhagahayaa waa firiya dad baan fiiriya wax kaloo itaabtay ma jiro adaa itaabtay buu ku leeyahay dad inkirto kaama dhegaysanayo leannu taabashadani wuxuu le waa fal jirin horaan ma jirin falkani axad sameeyey baa jira haddaba anugu dhabarkan iskama taabanin haddaan ilmihii yaraa ahay yaa iga taabtay adiga kuma dhaafta wey axad kale haddii la waayo marka xawaadiistii dhacaysay dhicitaankeedu iyo jiritaankeedu waa shay mushaahada bilxisi wاlcayaad waa macluum bidaruurat اlxisi oo ma baahna marka inaad u daliishato daliil khaariji oo tiraahdo xawaadiia jiritaankeedaan daliil u raadinaya mar hadday dhacday oo jirtana laabudda laha min muxdiث allah subxaanaه wa tacaala waa ariiqa mukhtasara abyan oon u baahnayn in lagu sugo bilfalsafaati wa biاnadariyaat taasuu sheeku ka hadlay ama haddaan ariiqaة اlimkaan oo tirado horta makhluuqaadkan asalkeedii mumkinay ahayd taqbal اlwujuuda wاlcadam jaanib wujuud baa xoog badnaaday idan faxadaat inay xaadita tahay waxaa udalila sidaa iyo sidaa bacda marka ibaati imkaaniha wa ibaati xuduudiha yaa daliishanaysa ood u daliishan calaa wujuudi alkhaaliq waana ariiqa dawiila shubahaad badan lagugu furayo ta ugu horraysana waxaa ugu horraysa in lagugu sugo xawaadis laa awala laha oo mujaradu xuduudiha laa yadullu inay tahay xaadiثo غayru qadiima ama ay makhluuqa tahay bush baa lagu keeni karaa marka kadib waxaa kugu imanaysa asifaat alikhtiyaariya oona iyadun makhluuqa ahayn صifaatka rabbiga waa la dhihi maysan jirin istiwaaha iyo nusuulka iyo majiiu hadda kahor ma jirin faxadaثat laba maad ku qasban inaad waa makhluuqa ood markaa gaalowdo iyo inaad aad inkirto dafirto tira ilaahay subxaanaه wa tacaala ma laha صifaatka ayadaa marka xuduudkaadi waa fashil mahaya iyo waxaad la ordaysa marka ariiqadan caadiga qur-aanku yaqaanaha kugu filan ayib wad xawaadiث aad tiraahdo isma laazima xuduudkiiyo khalqigu hunaaka muxdaثun laysa bimakhluuq kulu makhluuqin waa muxdaث walaysa kulu muxdaثin makhluuqa oo sifaatka rabbiga ee afcaashiisu waa xaadiثa fi الtajadudi wاlxuduud laakiin waa qadiimaة الnawc la yidhaahdo taasuu sheeku tilmaamaya nacam wa ama almuqadima الثaaniya أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب فقد نبه على هذه المقدمة بقوله لاستحالة وجودها بنفسها فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول سبحانه أحدث أحدث أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه فإن فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل له ما يوجده وإلا كان معدوما وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له وهذا بين ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه تقدير ذلك ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره وإما أن لا يكون فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير فعلى التقديرين لا يك فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه إذ نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على فلا يتوقف وجوده على غير إنيته إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده وإن قدر أن إنيته التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة كان قول القائل موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فحيث قدرت هويته لم يمكن عدمها فالموجود بنفسه لا يقبل العدم وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره وهذا نعم hadal qiimo badan buu sheekhu inoo sheegay khulaasaduna waxay noqotay almumkin waa maa laa yaqbalu alwujuuba ma huwa almumkin maa laa yaqbalu alwujuub almumkin waa maxay waa maa laa yaqbal اlwujuuba ay wujuub اlwujuudi wujuub اlcadam midna ma aqbalo haddii kale mumtanic buu noqonaya ama mumtanic buu noqonaya ama waajib اlwujuud buu noqonaya almumkin waa maa laa yaqbalu alwujuuba alwujuba wujuudan wacadaman waajibkan muxuu noqday waa maa laa yaqbal alcadam maa laa yaqbal alcadam intaasoo ku gabagabay haddaba marka muftairku wuxuu u baahan yahay ilaa hayrihi waajibkuna laa yaxtaaju ilaa hayrihi bal wujuudu wa yatawaqafu calaa niyatihi iniyata ay maahiyati sheeka ku fasiray in qudira ina niyatahu shayun hayru wujuudihi masaladii buu sheeku tilmaamaya ahayd hal ilwujuudu zaa'idun cala almaahiya am ilmaahiyatu zayt al wujuud baxdiga falsafiga ahaa yuu sheeku tilmaamaya wain qudira ina iniyathu latiiya maahiyatu hiya wujuuduhu waana qowl ahlu sunna wاljamaca maahiyatu shay xaqiiqatuhu iyo wujuuduhu fi lkhaarij ma kala duwan yihiin wy sawaabku way kala duwan yihiin marka laga hadlaayo fi dihn markaynu ka hadlayno wujuudka khaarijana ma kala duwno hada huwa tafsiil almaahiya waa fahmu shayi wa tasawuruhu dihniyan idan wujuudka shayga fi fi dihni yaa mahya laga cabiraa iniye iyo mahya waxaa laga cabiraa shayga jiritaankiisa fi dihni aad tasawurayso adoon shayga arag baa laguu sharxi ama laguu sharxiyaa kadibna muuqaal iyo sawir baad ka qadanaysa fahamka guud ee maskaxaada aad gashanaysa waxaa la yidhahdaa maahiyat shay aw iniyat shay marka hal maahiyat shayi ayru wujuudihi hadilba waa tafsiilin ma ayru wujuudihi dihni baad ujeedaa mise ayru wujuudihi alkhaarijiy haddaad khaarijka u jeeto waxaan leenahay maahiyadu iyo wujuudku way kala duwan yihiin almaahiya waa tasawur shay fi dihni ama alwujuud waa wujuudka xaqiiqa fi lkhaarij shay uu ka jiro ee bannaanka uu jooga ah ma noqon karaan baxdigan markaynu ka hadlayna khilaafiga ah halilwujuudu zaaidun cala اdaat ama halilwujuudu zaaidun cala almaahiya baxdigan markaan ka hadlayno isumid ma noqon karaan laakiin marka aad rabto in shaygii mawjuud fi lkhaarijka inta ma ku wada jiraan haabaan kulena oo ku wada jiraan baa kule culays ma laha laakiin markaa baxdiga laga hadlaayo ma kala duwan yihiin waa inaad kala qaado wujuudka wujuudka khaarijigaad ka dhigaysaa maahiyadana tasawurkii dihnigaad ka dhigaysaa intaan buu sheekhu ujeedaa nacam mhm. wuu yahay wuu yahay sax wey imkaanka iyo wujuubka iska soo horjeedaan markaad leedaha marka eh, waajibka mumkinka imkaankii mumkin waa maa la yaqbal wujuub wujuubkaasaad laba ka dhigay nafyi cadam iyo cadam iyo waxaad ka dhigaysaa iyo wujuud baad ka dhigaysaa waa iska soo horjeedaan ha وهذه المقدمات أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذه المقدمات ثابتة في نفس الأمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات والمعنى فيها واحد فتبين قول المصنف الاستحالة وجود الممكنات بأنفسها وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي وأن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل وبين التسلسل في الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء وإنما تنازعوا في الثاني وذكر ما وذك وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع. نعم. masalada horeyna soo maray ee ku saabsanayd cilatu iftiqaari lmumkin ila almu'ahiri waa masale muhiim jiddan inaad taxqiijaan u baahan masaa'il badan bay ku dhisaan qolyaha alkalaamka iyo falsafadu masalada hadda uu sheekhu ka hadlay waa masale muhiim jiddan ah tan u dambaysa uu sheekhu kuu tilmaamay uu leeyahay wqad busita alkalaamu cala ma awrada almutaahiruuna fi hada almowdici min ashuba walishkaalaat wa taqriiru dalika biibtaali dowr watasalsul labadaa qaacido addowr watasalsul waa waxaa dhan hawsha ay ku dul wareegayso marka haddaad sugaysa ilaahay subxana watacaala wujuudkiisa iyo wujuubkiisa binadari alcaqli waxaad isticmaalaysa waa qaacidatu dowr watasalsul lannahu maa min musababin ilaa walahu musabibun baad leedahay maa min musababin ilaa walahu musabibun aw sababun waa in marka la helo mafcuulaad iyo mafaaciil iyo axaday ka soo fulayso hawshaa oo asagu wax ka dambeeya uusan jirin waa inay silsiladu soo xidhanto saa darteed buu nabigu soo xidhay wuxuu yidhi akhira zamaanka waxaa iman doona qolyo idan odhan doona xadiidka abu hurayra makhluuqaadkan allah abuuray cirka yaa allah dhulka allah dadka allah allah yaa abuuray buu tegi doonaa shaytaan ibliis nabigu muxuu yidhi halka haddaad gaadhaan falyastacid billaahi waliyantahi laabudda markaad qaacida waa ina xidhanto wey waa usluub اlxakiim usluub اlxakiim falyastacid billaahi waliyantahi haddaabaad marka suuraysatay allihii kownkan oo dhan ba abuuray asna inuu makhluuq noqon karo kaa allaha abuuray laftarkiisu iyo abuuraan ku dhihi hade kaa kale yaas ii abuuray weliga ha socoto m ina caqliguma yeelahayo mu'ahiraadku iyo asbaabta inay socdaan caqligu laa yaqbal waa inuu xadlaya xidhmo addowr waa inagu soo marray waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayhi bidaraja aw bidaraja calaa kalaamin fi dalika taxriifka guud baa kugu filan waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh ama tasalsul waa tartiibu umuurin hayri mutanaahiya tartiibu umuurin hayri ima fi lmaadi ima fi اlmustaqbal waxba ad waa iskusi mashquulin horta taxriifka guud ogow kadib sheekhu uu kala qaado wuxuu yihi laba dowr baa kala jira الdwr الmaci الاqtiraani والdwr الqabli والbacdi adowr sabqina waa laska yidhahda culays ma laha labadaa dowr marka midna waa mumtanicun caqlan midna waa jaa'izun cala الraajix midna waa jaa'iz cala الraajix sheekhuu soo celcelin doona wuuna sharxi doonaa dowrkan qabliga ee bacdiga mumtanica iyo midka iqtiraaniga ee maciga ah ee jaa'iska ah ilaa saddex meelood buu kitaabka kusoo celin doona ku sharxi doonaa halkanaa ugu horaysa haddogonina soo marin baan u maynayaa dowrka marka qabliga ama sabqiga la yihahdo waa addowr buu sheekhu yidhi waa addowr اlmumtanic wuxuuna galaa fi اlmu'ahiraati wاlcilali wاlfaaciliin saddexdaasuu galaa fi اlcilal wاlmu'ahiraat wاlfaaciliin ayuu galaa haddaad doonto cilal iyo muairaad baad gaabsan kartaa asbaabta asbaabta iyo faaciliintu galaa waa mumtanic haddaad tiraahdo haddaad tidhaahda hebel la maayo xataa ilaa hebel la abuuro hebelle la abuur maayo ilaa hebel la abuuro waxaa weeye waa tasusul fi laaaaar culays ma lah waa fi laaaaar ila waa laakiin markaad ka dhigto mid walba kale aad adsaad ooga dhigto ama aad oga dhigto cillo ooga dhigto waatabu sheekhu diidan yahay in marnaba geli karin waati haddaan sheegaynay ilaahay baa khalqin abuuray kan yaa abuuray abuuray asaga yaa abuuray kaas abuuray yaa abuuray waa dowrun fi fi lmuairaat fi lmuairaat aw fi lfaaciliin ayb waxaa tidhi hebel wax sabayn mahayo ilaahu hebel wax sameeyo hebel wax ma samayn karo ilaa hebel uu wax sameeyo kaana ma sii samayn karo ilaa hebel uu sameeyo idan waa dowr fi lfaaciliin oo idan lama ogolo waa in intan kale ay mumkinaad iyo aahaar iyo mafaaciil iyo asbaab musababaad ay noqdaan kana uu faacil noqdo addowru fi اlasbaabi wa fi اlcilali wاlmu'ahiraati wاlfaacil waa dowrun mumtanicun caqlan wa sharcan waana addowr اlqabliyu wاlbacdiyu waa isku mid qabli iyo bacdi waa isku mid bacda hada bacda hada may noqon qabla hada qabla hada waxba isma diidayso addowr الsabqiy waa leedaha addowr اlqabli baa leedaha addowr اlmumtanic اlqabliy wاlbacdi isagaa sheekhu jari doona wuxuu yihi وأna اlmumtanica huwa hada الثاني kan dambe weeyo addowr اlqabliy اlbacdiyu duuna اlأwali addowr اlmaciy اqtina kaa muxuu galaa ka wuxuu galaa shuruudda shuruudduu galaa ashyaada islaasimtuu galaa hal shardi bayna u kaa leeyahay dowrkan maciga ah, iqraaniga ah jaa-iska shardi buu leeyahay labada shay ee midbaka kale uu ku xidhan yahay waxaa shardi ah midkood an laa yakuuna faacilan an laa yakuuna axaduhumaa sababan lilaakhar halkaa shardi buu leeyahay wa inuusan axaduhumaa faacil liaakhar ahayn walaa tamaaman lilfaacil uusan ahayn waxaa shardi ah kayrkoodoo saddexaad inuu faacilka yahay maala alubuwatu wlbunuwa inay ku miaalin jiray zayd aabbo noqon mahayo ilaa uu cabdulaahi wiil noqdo cabdulaahina wiilkii zayd noqon mahayo ilaa zayd uu aabbo noqdo waa dowrun iqtiraaniyu alubuwatu wاlbunuwatu way isku xidhan yihiin iqtarana maciyana ka dhaxaysa laa yuujadu axaduhuma xataa yuujad alaaharu laa tuujad اlubuwatu xataa tuujada tuujad albunuwa albunuwa laa tuujad xata tuujada alubuwa idan waa dowrun nafs الshay hadda waa dowr laftigiisu waa dowr soo maa laa tuujad اlubuwatu ila bacda اlbunuwa walaa tuujad اlbunuwatu ila bacda اlubuwa nafs shay wey waa dowrun maciyun iqtiraaniyun shardigana waa la helay midkoodka kala faacil oo ma aha ee bal huma waa aaraan lcillatin waaxida alwilaada aabbanimadka waxay ka dhalatay dhalmada uu ilmahan dhashay bunu waxay dhalmada sabab kaleas yaa keenay labadan magacba shardiga uu leey waxaa weeye labadan saa iskugu xidhaysa daba wareegaysa midkood uusan ahayn faacil lilaakhar walaa sabab mutamim lilficli oo uusan ahayn waa inuu faacilku yahay hayrkood haddaba marka aabbihii iyo wiilnimadu faacilku waa allah subxaanahu wa tacaala waa khayrkood waxayna ka dhasheen keesee noqday soddon goorbaad haweeneeda u tagtaa dhal ilmana ma qaadee hawlahan rabbi baa iska wata laguma mashquula hawsha inay ummadda ayna gelinin almuhim waa in daraf eh, saddexaad uu jiraa la rabaa waxaa ka mid a axkaamta islaasimtoo kale ee lcillatin waaxida macluulaha alcilla alwaaxida ayib maalan qisaastoo kale rajmigoo kale waxaa laga yaaba in axkaam baa laasimta addiyat walqisaas way islaazimaan mararka qaarkood idan cilla waaxida waxaa ka mid a sifaatka rabbiga iyo daatada rabbiga subxaana wa tacaala sifaatkan daatiga ah la heli maayo xataa tuujad اdaat walaa tuujadu daatu xataa tuujada tilka sifaat talaasum baa ka dhexeeya waxyaabaha islaazima oo dhan dawrka ka dhexeeya waxaa le waa dawr almaciya aliqtiraani waana dawr jaa'is ah labadu xugume cilla waaxida laazima waxyaaba laisku idaaay nisabkii laisku idaafaynayay sifaadkii daatada mutalaasimada ah ee aan la odhan karin ilahay sifaadkiisa waa hayrkii lama dhaas la odhan maayo yani hawshaaso dhan waxay gashaa waa adawr almaci aliqtiraani waana jaa'is wuxuu uhi sheekhu wاlfarqu bayna الtasalsul fi اlmu'ahiraati wa huwa الtasalsul fi اlfaaciliin bxayثu yakun likuli faacilin faacil wa bayna الtasalsul fi اlaahaar wاlmafcuulaat iday bannaan tahay tan maxay noqotay wahuwa jawaazu dawaami اlficli wاlaahaar haddaan dhaha maalan ma min shayin makhluuqin ma min shayin makhluuqin mucayanin ila waqablahu makhluuq kaasna makhluuq baa ka sii horeeya waa dowrun cafw waa tasalsulun fi اlaahaar oo fi lmaadi ah marka hore waxaad ismin ma min shayin siwa اllah ila waa makhluuq shay walboon alla kain waa makhluuq bal huwa xaadiث bacda an lam yakun waa xaadi bacda an lam yakun buu yimid taas waa jasminaysaa laakiin ayagii waxaa laga inay noqdaan xalqa hayri mutanaahi ay noqdaan ma min makhluuqin ila waqablahu makhluuq aakhar saa ku soco idan waa aaaar khaaliq afcaajisa ka dhalanaysa atakliiqu waa ficl ilaahi makhluuqaad baa ka dhalanaya maadaama ficilka ilaahay uusan kala go'aynin waxaad leedahay makhluuqaadkuna ma kala go'ayaan laakiin makhluuqaadka annaga sheegay fi اlcaalam اlmashhuud na loogu sheegay waxaa ugu horeeya alcarsh qur-aanku wuxuu tilmaamay carshiga inay biyo ka sii horreeyeen wa kaana carshuhu calى اlmaa slku waxay dhaheen biyaha qudhigooda waxaa waxaa ka soo horreeyey dabayl dabayshana wax kalea ka soo horreeyey salku hawlo badan baa ka sugan laakiin innagu markaynu ka tahay alcaalam almashhuud waxaa kaloo kutusaya inuu ka soo horreeye nabigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam la abuurin samaawaadka iyo dholalka bihamsiina alfa sana ayaa ilaahay wuxuu abuuray alqalam fajara bimaa huwa ka idan zaman baa la sheegay toddobaad konton kun oo sana la sheegay zamankuna wuxuu kutusa inu makhluuqaad ay jiraan lanna zamanku waa waa wax lagu qadaraa shay macluuma shay majhuul lagu qadaraa in zaman macluuma uu jira wuxuu daliil u tahay inay makhluuqaad jireen waxaad idhihi maalan garaad wuxuu soo galay markuu maxamed baxay xilliguu maxamed baxay baa macluum ah yaa macluum ah maxaa majhuulaha xilligu garaad soo galay idan gelidii eh, garaad waxaad ku xadiday ood ku madalaysay bixitaankii maxamed zamanku sidiisa wuxuu kuu sheegayaa inuu jiraan makhluuqaad lagu xadido almajhuulaat wاlmacluumaat qabla اlqalm marka waxaaba jira wey makhluuqaad qabla hamsiina alfa sanay sii jireen wey haddaan makhluuqaad jirin zamanka inagu ma xadidi karo saa darteed baa laisku khilaafay sida ayaamka la sheegay ilaahay ciri dhul ka abuuray ma kuweenna mise waa zaman ka horreeye baa wax lagu qiyaasayay waxaa loo badan yahay zaman ka horreeye inuu yahay oo keenna uusan ahayn saacadeenna maalmeheedan uusan ahayn wuu ku jira makhluuqaad baa jira leanna zamanku waa makhluuq hmm. hmm. tamare yani fiqiga hadda kuma xidhan lakin waxaa ku xidhan tamare caqida ku xidhan qolyaa wuxuu leeya makhluuqaadko dhan waxaa u horreeyey carshiga oo qalamka u horreeya ku odhanaya hmm. waa ku jiri karaa masaxadeenna xadiidan bay mise ka badnaayeen maalinkan waa labaatan afar sac hmm. hmm. waxaa ka soo baxay maalmeen haddaan dhahno caalamka manshuudkii hadda la abuuray carshiga ka bilaabana maalmahoodii waayaad leedahay haddaad ka duba maamla ka baxsanoo ka horreey aad leedahay taas lagama niqaashaynaba taa niqaashku ma ahayn <coughs> niqaashku kaas ma ahayn waa midaan midaan tasalsul fi aathaarka fi laathaar ha tasalsulku markaa ha noqdo tasalsul fi aathaar oo fi lmaadi ah ama fi lmustaqbal ha noqdo midka mustaqbalka waa mujmacun calayh التصدف في الآثاar min janب المستقبل waa mجmع عalيhi tmuriyan ku soo maray soo soo maahayn nicmada ahlu jannuhu ma min nicmaة ila وbacdaha nicmaة ilى غayr النihaayة kulha daa'm وdilha idan waa isdaba joogaa haddaa loo keeni waa la bedeli oo utuu bihi mutashaabihan asa ku soconaysa marka aلtasalsul fi اlآaثاar min janب المustaqبل la yunkiru ila bacض almuctazila abulhadal calaaf iyo shayaadiin baa inkira oon macno lahayn ama tasalsul fi اlaahaaru min janib اlmaadi waxay dhuf ka taagan yahay nima waxay leeyihiin xawaadiثii makhluuqaadku waxay leeyihiin meel mucayan ay ka bilowdeen oo la yaqaano wa huwa alcarshu aw اlqalamu taa marka waxaa ka soo booday ilaahi subxaanaه wa tacaala qabla اlcarshi wاlqalm waxba ma abuurin waxaa lagugu bushinayaa marka sifatu اtakhliiq wاlkhalq rab اlkhaaliqiin weeye axsan اlkhaaliqiin weeye ma sifatu kamaal baa khalqi iyo taqliim mise ma aha sifatu kamaal weeye haddaba ilahay intuu carshiga abuurin iyo qalamka aad sheegtay in laga bilaabay saad qabtaan inti wax ka horeeyey oo rabbi abuuray ma jira sooma saad tidhahdeen idan sifatu kamaal buu rabbi ka marhnaa baa noqonaysa khalaa sifatu lkamaal sifatu lkamaal hadday meesha ka baxda naqsi baa laazimaya lanna waa sifataani mutaqabilatayn الصفتان المتقابلتان إذا ثبتت إحداهما انتفت الأخرى وإن انتفت إحداهما ثبتت الأخرى idan naqsi iyo kamaal baad udhaxaysaan ashacir waxay ku carareen marka sifat اlkhalqi sifat kamaalna ma aha naqsina ma aydhen ayagu halkaasay ku carareen makhluuqee waa jire weligii waa jira haddaad tidhahdaa weligii waa jir maxaad ka wadaa makhluuqaadku jins makhluuqaat mise mise cayn makhluuq oosaan rababa daayada ah tawaandaan doonaya makhluuq mucayan oo qadiima ma jiraan kuleah makhluuq mucayan ah oo qadiima ma jiro maa min makhluuqin kalcarshi ilaa waqablahu makhluuq aakhar asna makhluuqaa jiro waa qaacidat اlqur'aan waa qaacidatu ahlusunna waana ra'yu jumhuur ahlicilmi buu qabaa shekh islam ibn taymiya kamaalka rabbi baana keenaya watuu kuu sheegay wahwa jawaazu dawaami اlficli wاlaahaari fi اlmustaqbal wa fi اlmaadi asiga ardaygiis ibnu qayim baa isku khilaafay meeshaan sheekhu jawaas buu ka cabira asagaana gar leh ibnu qayim kitabkiisa shabab cali wuxuu ka cabira wujuub waa idin tilmaamay wujuubku wuxuu u bahan yahay daliil khaas ah waxaan leenaha waxaa dhici karta qudratulmulow markaynu eegno iyo hawshu inay sifatu kamaal tahay aynu eegno maa min makhluuqin ilaa wabacd qablahu makhluuq baa jaa'is ah jaa'iska maxaan u leenahay yafcalu idaa shaa wayatruku idaa lannahu kamaalku wuxuu ku jiraa markuu doono rabbi inuu sameeyo lixikmatin markuu doonana uu ka tago lixikmatin haddaad laakiin wujuubiso maxaa ka laazimaya inuu ka tegi karin marka jawaaska ibnu taymiya fiican oo ka fiican wujuubka ibn اlqayim raxmat ullahi tacala alayh ya waxba kama laazimayo hal tajuusu xawaadis lawal lahaa nacam hadaa tiraahdo waan ogola anagu imkaanka un baan kaa rabnaa haduuha jasminin in sifat اlkhalqi wاtakhliiq iyo aarkeedii makhluuqa rabbi uu marka marna ha jasminin ma imanayso acyaantan waxaynu ka hadlayno axaada laga hadlayaa ilahay sifatu ficli ma leeyahay sifatu khalqi ma leeyahay mucayanaadka iyo makhluuqaadka xawaadidta mucayankaa samayntooda waxay u khuduucdaa bimashii'ati illaahi wa qudratihi wa cadlihi wa xikmatihi haddaad tidhahda ma jirina waxaa tahay mutaxakim cala allahi subxaana wa tacaala haddaad xawaadiistii mucayanka jasmisa inay dhacday fii waqtin mucayan waxaa tahay mutaxakim cala allahi wa tacala idan silsiladu ha hada huwa alkamaal caalamka mashuudkana inta sharciga kuu sheeg ku gaabso ama carshiga laga biloobay dheh ama qalamka dheh calaa khilaafin aday kuu taallaa warkamaad fahamta wax ishkaala ku imanaya ma jira nacam صحيح صحيح مخلوق waa قديم من حيث الجنس أو النوع waa isku mid صح ma aha صح ma aha صفة خلق intay ka timid khalqigu waa ficil mutacadiya soo maa sheekhay afcaasha rabbi labay ahayd alafcaal allaazima kalistiwaa'i walmaji'i walnuzuul waa afcaal laazima ah laysa laha aahaar wamafaaciil afcaalla waa afcaal mutacadiya kalicطaa'i walimaatati wاlrisqi wاlixyaa'i wاlkhalqi inaad ilaahay ficil mutacadiya u sugto mafcuulaad u sugan maxaa warkeedu waa khaطأ fi اlcaqli wالnaql awey hady koor ciladii macluulka ka horeey ficilkii faacilkana faacilka horeey hady koor rabbi waa horeeya waxba igu mashquulinsha maxamed intuu rabbi jirayba hadii lagu dhaa waxaa dhici karta inu wax abuuray ka war idan laa bidaayati lilahi soo maaha haydhe ilahay bidaaya idan makhluuqaadkuna bidlaami baa lagu leey maxaad ku jawaabaysaa ya xadiidkan ma asixin riwaayadana waa riwaaya makhluuطa kaana allah walam yakun shayun qablahu wa saxiix kaana allah walam yakun shayun qablahu qablahu baa lagu yidhi marka intaan baa loo jeeda sheekhay ilaahay waa faacil waa muair wlfaacilu waa qabla اlficli isfahmayna marka wax la yihahda iqtiraan iyo maciya yaad ka cararaysaa oo shirki ama meesha ka soo booda lakin shirka meesha kuma jiro wujuub ma dhaanini ilahi subxaana watacaala xilligu wax abuuraya bisfaale ma eego sifatu al takliiq wuu ku sifaysan yahay ama ha abuura asaga ama yuusan abuurayba ayagu waaa taa waxaa u diiday asalkoodii baa u diiday oo maxay rabbi ku sugahayeen jiritaankiisa xuluul xawaadi bay ku sugayeen xawaadi la awallahana may ogolo waxay leeyihin maba banaanaba alxawaadiu laa tasasalsal walaha bidaayat waawaail bay taagan yihiin hadday taa ogolaadaan kasoo xidhmi daliilkay la ordaayeen ila rabbi ku sugaynaa markuu doonano wuu abuuri karaa marka intuu iska daayo marka khaaliq ma dhihi karta intuusan abuuridda bilaabin hadii la qadaro fardan wa taqdiiran qabla an yakhluqa shay ilahay ismu lkhaaliq ma laha wulahay haddaan dhahnaa jawaab afcaasha hayra mutacadiyada iyo taa ka suura gashaa ficilka mutacadiga laabudda lahu min aari wamafcuul shee maxamed marka waa inaad banayso oo tira maadaama ilaahay khaaliqaha daa'ima wa abadan fii kulli laxdatin min laxdaati wujuud illaahi subxaana wa tacaala waxaa mumkina rabbi inuu khalqi abuuro intaad dayso saad uga cararto naqsiga ma ka cararin god kale ma dhihin ma jiri kumaba dhihin maba dhahayo abadan ma dhahayna makhluuq ma jirin jawaas baan furaynaa mhm. hmm. makhluuq waa jira mhm. eh, ku dhihi maayo sifadan waa sifa mutacadiya afan afan sifadan waa sifa mutacadiya waxay ku xaran tahay makhluuq biwujuudi makhluuq sax ilaahay ficilkiisa khalqiga ee takhliiqa ah mar walba oo ilaahay uu jiray inuu sameeyaa dhici kartay mar walba uu sameeyana makhluuq baa ka dhalan karaan inuu taagannahay hal min afcaal illaah ilaahi ficilka ilaahay ma daa'imaya mise waa mise ma daa'imayo yajuusu dawaamuhu falka hadduu dhaco fii aani min alawaani maxaa ka dhan lahaya mafcuuliya makhluuqaad waa jaa'is ama inay dhacday muayan makhluuq mucayana la abuuray fii laxdat min alaxdaat wuxuu u baahan yahay annaql alkhabari ama aljawaaz alcaqli waan fasaxaynaa sana ilahay sifatu kamaan oga anfinin naqsina aana u sugin wax ishkaalood weli sheegtay shee maxamuudo ma hayo soo daa marka waxaa hadalkaada laga gartay bay ku leeyihiin hmm. marka makhluuqan la helo maad sifada ilaahay u sugtay ka hor maadan sugayn sifadee maba anfiin ba anugu maba anfiin afaman yakhluqu ilaa baa isku ammaanay afaman yakhluqu kama laa yakhluq idan ilah wuxuu kuu sheegay alkhalqu wataqliid sifatu kamaal ha xadidi markaas xillaa ku xadidi goorma hmm. goor maana khaad baad naga fahantay ha mhm marka maxaa ilaaziminaya haddaanu ilaahay kaala weligii u aha waayahay waa awuxu abuuray yaa la doodasha ninkaan la doodashaan rabaa ii sheeg ninkee wey qolyaha la doodasha waxay ku leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qabla caalamkan mashhuudka hortay khaaliqba ma ahayn bay ku leeyihiin maba abuur wuxuu abuuray ma jiro alkhalqu wataqliidu sifatu kamaalna ma aha sifatu naqsina ma aha nimankaawaa iska daysa sooma usoo laaba ahlusunna ahlusunna waxay ku leeyihiin makhluuqaadka mucayankaa mid walba xillig waa la abuura dhacay dee in u baahan yahay weligii ilaahay khaaliq buu ahaa fii ayi min alaxad waxbuu abuuri karay laakiin muayan makhluuqa mucayanku xilligaa abuur waxaan kugu dhahay kiraa'un bidaliilin naqliyin khabariyin samciyin waa wada socotaan ayib ashaaciran aan raacin oo qaacidada la qaaday tii ahlu sunnada dabamari ka dhumeen waxay ka dhumeen dee awalu maa khalaqa allahu alqalam hawshaasay ka dhumeen sheekh albaani baa kamid rag badan baa ku fakaday halkaa inoo jooga mise waxbaa ku dari karaa awaliyadaasay nisbiyo wey waa saxad xadiidkaaba ku cadba xadiidkaaba فصلا قارن شيخ Mm. Mhm. Mhm. kee wey marka maa jaawa- maa jaaza lilahi min sifaat min sifaat الذat wey ha ku khaldamin maalinkan waan soo qaydnay maa jaaza lilahi min sifaat الذat wasbatku wajab lakin wixii sifaat اlafcaal alikhtiyaari waxay ku xidhan tahay bimashiiئat اllahi wa qudratihi marka labada qaacida in isku khaldamin شيخنا فصلا قارن fasalka ma gaari kartaa fadal fadal أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما قوله واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما, لو كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر فألزم أنه لا بد لها من واجب بنفسه وذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت, استغنت به عما سوى عمن سواه لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به وإن كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني به عما سواه وذلك الممكن من جملة الممكنات والممكن مفتقر إلى غيره فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه وهو جمع بين النقيضين فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه فقيرا إلى غيره غير غير فقيرا إلى غيره حيث جعل ممكنا وجعل مفتقرا إلى غيره علة تامة فلا يفتقر فيلزم التناقض والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي فإن هذه طريقه وكان ينسج على منواله وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها كالعلم بأنها هذا الممكن مفتقر إلى غيره فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إليه كلام- كما لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليه فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فألا يكون موجودا ببعض ذلك أولى ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه أشد من افتقاره إلى نفسه بمعنى أنه إذا لم يستغن بنفسه فألا يستغني ببعضه ببعض نفسه أولى فإذا كان الممكن لا يوجد بنفسه ولا يكون موجودا بنفسه فكيف يكون موجودا ببعضه وكيف يتصور أن يكون مجموع وكيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجودة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضا إلى غيرها فهي من الممكن فهي من الممكنات وهذا بين ولله الحمد ومعلوم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن إلا ويمكن واعلم أحسن الله إليك واعلم. واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أنه يرد عليه شبه سفسطائية فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق وكلاهما لا ض- وكلاهما لا ضابط له بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة ومن هذا الباب أوردها طائفة من المتأخرين على هذا الموضع وقد بسط الكلام عليها وبين فسادها في غير هذا الموضع ومما يبين سعة طرق إثبات الصانع مانعه سبحانه أن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن والاستدلال بالممكن على الواجب ممكن من جنسه ما هو أبين منه مثل تقسيم الموجودات إلى محدث وقديم والاستدلال بالمحدث على القديم فإذا قال القائل إن الموجود إما ممكن وإما واجب والممكن لا بد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير أمكن أن يقال الموجود إما حادث وإما قديم والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير ويقال الموجود إما غني وإما فقير والفقير لا بد له من غني يحصل به ما لا يوجد, ما لا يوجد الفقير إلا به فيلزم وجود الغني بنفسه على كل تقدير ومثل أن يقال الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير وهذا المعنى الذي صار كثير من متأخر النظار مثل صاحب هذه العقيدة وأمثاله يقررون به إثبات العلم بالخالق فيثبتون أنه واجب الوجود هو معنى صحيح وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية وأسماؤه الحسنى لكن النصوص دلت على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات الكمال لا تقتصر على مجرد ذلك مثل كونه تعالى قيوما ومثل كونه صمدا كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه القيوم ومعنى اسمه الصمد بل ومعنى اسمه الرب والإله وغير ذلك من أسمائه الحسنى وذكرنا تفسير قل هو الله أحد في مصنف مفرد وكذلك القول على كونها تعدل ثلث القرآن في مصنف مفرد أيضا وبينا أن من وبينا أن من معاني اسمه الصمد أنه الغني عن كل ما سواه وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه وكون كل ما سواه موجودا به فقيرا إليه وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به مفتقرة إليه وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفقر والحاجة للمخلوقات وهي الممكنات وصف لازم لها فهي فهي مفتقرة فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء نعم. وما xaal اlxuduud wa xaal albaqaa muxuu sheekh u jeedaa baxdigaanu soo marray buu baxdigaad soo marteen ee cilatu iftiqaari اlmumkin ila اlmu'ahiri xaal اlxuduudba iyo xaal albaqaa oo alimkaanu huwa alxuduudu aw kulam aw majmuucuhuma masaladii buu tilmaamaya xaal baqaa ilahay looma bahnaa ka soo boodaysa haddaad tiraahdo cillat liftiqaar waxaa weeye waa alimkaanna xaal xuduud ilahay looma baana imanaysa tibuu baabi'inaya waa muftaqi ilahi daa'iman wa abadan xaal xuduudi wa xaal baqaay macan labaduba asalkiibuu daba taaganya sheekhu nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم أو في حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بمساواة العالم له وكلا القولين خطأ بل الإمكان والحدوث متلازمان وكل waa محدث ikhtiyaarkiisa ممكن marka sheekhu waa ilimkaanu walxuduudu mutalaazimaan nacam أحسن الله إليك وكل محدث ممكن وكل ممكن محدث والفقر ملازم لهما فلا تزال مفتقرة إليه لا تستغني عنه لحظة عين وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع الكائنات ولا يصمد هو إلى شيء بل هو سبحانه الغني بنفسه المغني لما سواه baarak allah fiik ayaak waxa ishkaalaa jira جزاك الله خيرا soo ciba- cibaaro iska cadbay hadda tii hore ku ahayd ah haye maxaa ka dhacay kaana mudoodi لا يكون صحيح فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فأن لا يكون موجودا ببعد ذلك أولى الله ممكن الله ممكن أصلا مرتين الله ممكن أيس أبو ريسي وشوف كهالله ممكنات كل دنبا هذا يسكو في الليل هل ممكن ممكن كو كافته بس يكون عكرتها بشوف ممكن معينة بممكن معين مم. لأنه ممكن ممكن وبعض الممكنات مجموع الممكنات بهديس أبوري كريم سيب سو بعض الممكن بعض الممكن وكافتومية انت سوى شيء meeshii waxa ka hor مرحبا فإن الافتقار الافتقار اذا كان من جهه كونه ممكنا مم. سواء كان امكان دليل الافتقار او عله الافتقار Mhm. baxdigii khilaafku ba ishaaray هو يعمها كلها كلها iftiqaarkii لبضا ha fahuwa iftiqaarka yacumuha awaaho dhanba mu jasmin doonaa laakiin inuu daliil iftiqaariya baxd kale ku keeni doonaa ama cillo ka dhig ama daliil ka dhige laba gooroba iftiqaarka waa ku hayaa cilla waxaan ku diidnaa cillada ifasir waxaa ka wada sheekh maxamed hmm. ilaahay maxaa kuu bahanaysiiyey markaad leedahay waa inaan ahay mumkin miya mise iskaad ilahaad u baahan tahay mise shay ilaahay kuu baahinayaa jira aacida waa dumis marka qaaida dumis waxay ku dumaysa ayagu waxay ku leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala iskaa uguma baahnin ee eh, waxaad ugu baahan tahay lisalabin waaxid oo xuduudka ah markaad xaadid noqoto baaaga hadda rabmahad ba kuleeyihi idan haddaad tiraada waxaan rabbi ugu baahanahay hal mar baa rabbi u baahan goorma waa cinda khuruuji min alcadami ila alxuduu faidaa xadatu fala xaajata lii billaah iftiqaaru lmakhluuq waa bidaat iftiqaarumkn waa bidaat waa laazimun lahu افتقار خطر مركي افتقار مخلوق وبالذات شيخ افتقار المخلوق وبالذات افتقار المكون وبالذات ولازم له كونه عبدا كونه ما سوى الله يهب وفقير لذاته والفقر وملازم له waan mumkin miyaa jiroon eh, sidiisuba ah, mudad gashay ah, ah, qablwujuud mumkin way hadde qablwujuud waa mumkin yaqbal اlwujuud wاlcadam kaa doonta ka dhig inaad wujuudna aqbasho cadamna aqbasho laftiisa faqri ah كدب inaad وجودنا أقبش عدمنا أقبش لبستها فقري كتصي أنا فقيرته لأن الواجب المستغني بذاته لا يقبل عدم الوجود ما فعل وضع أنا